acuudu billahi samiic alcaliim min ashaytaan rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allaahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wasidnaa cilman watuqan yaa kariimu yaa latiif wabacdu waa darsigeeni afartan iyo sagaalaad ee kitaabkeeni qadrunada waxaan maraynay al asmaa alatii tacmalu camal alficli magacyada shaqadii ficilka qabta waxaan soo tilmaamnay ismul ficli waxaan soo tilmaamnay almasder waxaan soo tilmaamnay ismul faacili waxaan soo tilmaamnay ismul mafcuuli waxaan soo tilmaamnay asifatu lmushabahatu waxaan soo tilmaamnay mubaalaqadii kuwii ahaa inta waan soo sheegnay atafdiil kuwii la kala fadilayay baa saa ka maraynaa qaala almusanifu fi lmatni wasmu tafdiil wahuwa sifatu daalatu cala almushaarakati waziyaadati ka akrama wayustacanu bimin wamudaafan linakiratin fayufradu wayudakaru wabial fayudaabiqu wamudaafan limacrifatin fawajhaani walaa yansibu lmafcuula muطlaqan walaa yarfacu fi lgaalibi daahiran ila fi masalati اlkuxli annowcu saabicu nowca toddobaad oo min al asmaa'i ka mida allatii asmaadaasoo tacmalu qabanaysay camal alficli qabanaysay ismu tafdiil weeye tacriifuhu waxa weeye huwa sifatu waa tilmaanta addaalatu ku tusinaysa cala almushaarakati in wax la wadaago wasiyaadati waxna la isdheeryahay cala almushaarakati in wax la wadaagay kuu sheegaysaa maxay kuugu dartay wasiyaada in lakala dheer yahay oo wax dheeraad jirana way kuu sheegaysaa naxwu afdala cilmi badan wa afdala fadli badan wa aclama cilmi badan wa akhara ogaal badan wa akthara xagga fara badan walahu halaathu xaalaatin saddex xaala ayuu leeyahay xaalatun xaalad yakuunu fiihaa wuxuu ahaanayaa laaziman tafdiilku laaziman mid joogteeya lilifraadi mufradnimo koow iyo watadkiiri labnimo labnimo iyo mufradnimo ayuu joogteenaya waa hal xaalad wadaalika goorta ismu tafdiilka inuu mufrad yahay labna yahay laga rabaa waa goorma fii suuratayn laba suura midkood markuu ku yimaado wey suurada koowaad ixdaahumaa an yakuuna bacdahu bacda tafdiili ismika tafdiilka gadaashiisa waa inay timaada min waa inay timaada jaaratan xaalay tahay min waa inay timaada mintaasoo jaaratin midin hoos dhigaya yah mgodayaa waayo an yakuuna bacdahu min waa sax jaaratun waa tilmaan buu ku wadaa markaa jaaratun taasoo godaysa hoos dhigaysa mintu mintu waa isimkii yakuunu soo maaha yaa ismkii yakuunu waa mintu yaa yaa sidaas maaha dee yaa jaaratan haye jaaratunna wuu leeyahay soo maa labadaba xaal labadaba waa u meeldayaynaa mushkila male jaaratun haddaanahno mintu waa khabar isimkii yakuunu wey an yakuuna min waa inay tahay bacdahu gadaaisaas wey macnuhu waa maxki marka mintu waa qusida lafduhaa wey tii aan dhihi jirnay oo booskii wixii taallaa ismu yakuunu ismu yakuuna waa godanyah soomaan jaaratun markii la dhahaana dehee saas ayay sifa ugu tahay jaaratan hadday tahayna markaas xaal bay noqonaysaa xaal u yahay mintu mid hoos dhigaysa lilmafduuli hoos dhigaysa ka qowlika wadhahaysid zaydun ninka la yidhaahda afdalu wuxuu ka fadli badan yahay min camrin buu ka fadli badan yahay ismu tafdiilkii meeye afdalu eeg markaan afdal dho laba macnaa ku jira kow zayd iyo camar labaduba inay fadli leeyihiin warka waa ku dhacay soo maa mushaaraka wey ziyaada jidho zayd wuu ka fadli badan yahay camar wuu ka fadli badan yahay warka waa ku dhacay soo maa marka afdaldaas waa inay mufrad tahay labna tahay markii min ma imaan taas wata wazaydaani labadii zayd ayaa afdalu ka fadli badan min camrin camr ka fadli badan wazayduuna raggii zayd la dhihi jiray ayaa afdalu ka fadli badan min camrin ka fadli badan wahindun ayaa afdalu ka fadli badan min hee min camrin ka fadli badan walhindaani ayaa afdalu ka fadli badan min camrin ka fadli badan walhindaatu ayaa afdalu ka fadli badan min camrin soma jeed walaa yajuusu mana bannaana hayru daalika sidaas waxaan ahay ma bannaana oo sidaas sida bannaanoo waajibka waa sidee marka ii sheega afdal ismu tafdiilku inuu mufradna yahay labna yahay goorma markay min bacdigiisa timaado warkamagudhacorta qaala allaahu tacaala alla wuxuu yidhi id qaaluu wadkor xusneeye maxamedow id qaaluu waqti ay yidhaahdeen la yuusufu yuusuf iyo waa akhuuhu ayaa axabu la galgacayl badan yahay ilaa abiina aabbahaya xaggiisa minaa annaga yuusufu yuusuf iyo wa akhuuhu walaalkii yuusuf iyo akhuuhuso muhanaso laba ma'a marka yaah axabbaa lama dhihin maxaa la yidhi axabu musana lagama dhigin sababtu maxay tahay sababtu maxay tahay ismu tafdiilka gaashisa maxaa yimaaday min baa timi oo mintu meeda axabu ilaabina waa leedahay minaa min soma jeedid minaa khasamayna ku xigtay waxaa khasab ah ciddii laga fadli badnaa inay la socoto markaa ma ku dhaca horta may socotaa afdalu ilaa abiina minnaa axabu ilaa abiina minaa ilaa abiinadaasi minaa wameesha loo jeeda waa minaa min iyo naawi naadan marka waa qolihii laga fadli galgacaylka lagaga badnaa xagga aabaha soo maah xagga marka shardiga mintu waa inay la socotaa cidda laga fadli badan yahay mafduulka waa inay hee la socotaa khasab maaha inay ku xigta asaga wa qaala allaahu tacaala wuxuu yihi in kaana aabbaa'ukum wa abnaa'ukum wa ikhwaanukum wa aswaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun quldhe nebi maxamedow in kaana hadduu ahaaday aabbaa'ukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum caruurtiinu iyo wa ikhwaanukum walaaladiin iyo wa aswaajukum xaaskiin iyo wa cashiiratukum xigtadiinu iyo wa amwaalun xoolaasoo iqhtaraftumuuha aa kasbaysaan wa tijaaratun iyo ganacsi taqshawna aa nacaysaan oo baqaysaan kasaadaha inay fasahaado iyo wa masaakinu masaakin iyo guryo tardownahaa aad raalli u tihiin hadday intaas yihiin axabba mid la galgacayl badan yahay ilaykum xaggiina min allaahi iyo wa rasuulihi a ka jeceshihiin soma jeedid marka kulli waxa meesha yaasoo jamac isku noqon mayso maxaan la dhihi lahaa yah axabbiina lama dhihin lama dhihin miyaa la yidhi axabba baa waa la korrigay keliya mufrad baa laga dhigay labna waa laga dhigay wain kaana alfaadilu jamcan warkaa ma ku dhaca horta faafrada markaasuu keli yeelay fa ufrida waa la keli yeelay fil aayati aluulaa maca lithnayni ayadoo laba yuusuf iyo waalkii mehe joogaan ayaa axabbu la yidhi kow ma tahay wa fii thaaniya tan labaadna maca aljamaacati jamac fara badan ayaduu joogo ayaa la keli yeelay warka horta makudhaca horta labaad tan ka wadaa waa xaaladda labaadoo ismu tafdiilka mufrad iyo labnimo loo joogteenayo an yakuuna inuu yahay weeye mudaafa mid loo tiiriyey ilaa nakirati nakira loo tiiriyey fataquulu waxaa dhahaysaa zaydun ninka layidhaahda ayaa afdalu rajulin nin ahaan ugu fadli badan <laughs> wazaydaani labada zayd ayaa afdalu rajulayni afdalu rajulayni ugu fadli badan laba nin ahaan wazayduuna ragga zeyda layidhaahda ayaa afdalu rijaalin ragga ugu fadli badan wa wahindun ayaa afdalu imra'atin haweenaytan ugu fadli badan ah walhindaani ayaa afdalu imra'atayni laba haween kuwa ugu fadli badan ah walhindaatu ayaa afdalu niswatin ah dumar kuwa ugu fadli badan soo ma jeedo horta waayahay taasi wataa xaaladda ismu tafdiilka mufrad lab ah laga dhigaya waa xaaladee markuu nakiro loo tiiriyo ama min oo xarfujar ah ay raacdo isimkii kii laga fadli badnaayoo ka dambayso tafdiilka wa xaalatun iyo xaalad yakuunu uu ahaanayo tafdiilku fiihaa xaalada dhexdeeda mutaabiqan mid ku habboon limawsuufihi ku tilmaamayo xaaladana maxaa weye waa xaalad isleeyihiin xaalad ahee isleey mawsuufii waa kan ka horeeya de kan ka horeeya wuxuu noqdo buu noqonayaa hadduu hal yahay hal hadduu lab yahay lab hadduu dhadig yahay dhadig haddii laba yihiin laba saasoo kale warkama ku dhaca horta waa goorma wadaalika arrinkaasni thaabitun weeye idaa kaana bialal hadduu wato hadduu hee al wato weeyaan naxwu zaydun ninkan la yidhaahdo al afdalu weeye waa kan ugu fadli badan wazaydaani labada zayd la yidhaahdana alafdalaani waa kuwa ugu fadli badan fiidi alafdalaani laba laga dhigay sababtu maxay tahay zaydaanba maxay yihiin labo wazayduuna ayaa alafdaluuna ugu fadli badan wahindun ayaa alfudlaa ah baa dhahaysaa alfudlaa ah walhindaan ayaa alfudlayaani ah laba fadli badan walhindaatu labada hindo ayaa alfudlayaatu ah ama alfudalu ah alhee alfudalu ah waaya saas ayaa dhahaysaa buu ku yidhi waxaalatun xaaladna yakuunu fiiha yakuunu wuxuu noqonayaa fiiha dhexdeeda jaa'isa alwajhayni labada wej miday ku bannaan tahay labada wej maxay yihiin ku bannaan horta laba wej ma soo dhiganaa hadda xaalad ah yalzamu atadkiira waalifraada iyo xaalad ah yutaabiqu maw ku dar mawsuufaho xaaladan saddexaad labadaas buu qaadan karaa labadaasba waa laga dhigi karaa labadaasba waa hee yaa ku daraya waa laga dhigi karaa maxamuud ala socotaa waa goormaan marka labada xaal laga dhigi almudaabaqatu iyo wahee waa cadamuhaa cadamu lmudaabaqati oo ifraad tasriir in loo daaya ah wadaalika arrinkaasna wuxuu ku imaanayaa idaa kaana mudaafan hadduu yahay mid loo tiiriyey limacrifatin loo tiiriyey macrifa loo tiiriyey taquulu waxaa dhahaysaa azaydaani labada zayd afdalu lqawmi qolada kuwa ugu fadli badan weeye maxaa kaloo dhigi kartaa wain shi'ta qulta waxaa dhahaysaa azaydaani labada zayd afdala alqawmi qowmka labada ugu fadli badan weeye afdalaa maxay samaysa mudaabaqa hee zaydane soomaa afdalna lazimat alifraada lazima alifraada wad ku dardee watadkiira baaraka allahu fiik xaye wakadaalika sidaasoo kale fi lbaaqi weeyaane wacadamu lmudaabaqati xaaladan inaysan iswaafaqin ayaa afsaxu fiican qaala allahu tacaala walatajidannahum waad helaysaa o helaysaa axrasa annaasi dadka kuwa owahee ugu dadaal badan inay yihiin nolosha inay ku dadaalayaan wey mm-hmm. axrasa waa ifraa waana tadkiir humtuniy intee qof waayo humtu yaah jamac soomaan walam yaqul ma dhihin axrahee axrasii bilyaai ma dhihin oo jamaca kama keenin meesha waqaala allahu tacaala wuxuu wakadalika jacalnaa fii kulli qaryatin akaabira mujrimiiha wakadaalika sidaan kuwaa hore ugu qurxinay waxay ku jiraan oo camalka xun ah ayaanu jacalnaa waxaanu yeelnay fii kulli qaryatin qarya la arkaa akaabira mujrimiiha mujrimiintii magaaladaa yaa kuwoodii waaweynaa ayaanu magaalada odayaal oga dhignay akaabira waa la jamciyey soo maahan yaa fataabaqa markaas maxay samaysa way mudaabaqaysa way mudaabaqaysa <coughs> haye walam yaqul ma dhihin akbara mujrimiiha ma dhihin waxaynusaraj waxaa laga suga annahu awjaba wuxuu waajibiyey cadawalmudaabaqa buu waajibiyey asagu warudda calayhi bi alaaya aayaddan baa lagu bishiyey waxalayay ayadda hayay geenaysaa marka ayada ayadan hee xaggay geenaysaa walaalle wa ajmacuu waxay isku waafaqeen intaa waa mas'alo maxaa soo fahamta hadda ismu tafdiilku saddex xaala midkood waay alifraadu watadkiir almudaabaqa iyo jawaasu lwajhayni soo maa goorma ifraad tadkiirku waajib yahay idaa kaana bacdahu min soo maa goormuu waajib yahay mudaabaqadu idaa kaana haa idaa kaana muttasilan bial dheh al hadduu wato hadduu al goormuu goormuu jawaas iyaan labaduba idaa kaana mudaafan ila almacrifa haddii macrifa loo tiiriyo masalo cusub buu gelayaa wa ajmacuu waxay isku waafaqeen calaa annahu laa yunsabu calaa annahu weliya shaniya laa yansibu inuusan kordhigin almafcuula bihi ismu tafdiilku inuusan mafcuulu bihi kordhigin mulaqan bataatanba mulaqan hee bataatanba mafcuulu bihi ismu tafdiil ma kordhigo faacil buu qaataa keliya walihaada sidaa daraaddeed ayay qaaluu waxay dhaheen fii qowlihi tacaala ina rabbaka huwa alla huwa isagu aclamu waa midka ugu cilmi badan yaclamu waa ogyahay man buu ogyahay yadilu yadil dadka ka luminaya can sabiilihi ka luminaya ama asagoo ka lumaya waxay yidhaahdeen inna man mantani laysat mafcuulan biaclam aclama mafcuul u maaha marka ma ku dhaarta yaa aclama hee u maaha maxaa dhacay li'annahu maxaa yeela bilaa yansibu ma kordhigo tafdiilku almafcuula mafcuul ma kordhigo kow mafcuul ma kordhigo walaa mudaafan ilayhi mid mudaafu ilayhi u ahna hee ma kordhigo sababtu maxay tahay lianna afcala afcaladu yaa markii la tiiriyo bacdu maa shay mid kamidaqayb ka mida bay noqonaysaa yudaafu ilayhi loo tiiriyey sida afcalu tafdiilku markii la tiiriyo macnaheedu waxa weeye cidda loo tiiriyey bay ka mid tahay waayahay markaan dhahday zaydun afdalu lqawmi markaan dhaho afdalul qawmi sooma markaan dhaho yaa macnuhu waxa weeye qoomkan kuwa hee ay huwa afdaluhum weeyeed macnuhu zaydun nin kaliya aclamu lqawmi macnaheed maxay tahay huwa aclamuhum asaga yani qoomka zaydkani yuu ka mid yahay qoomka marka qoomka ayuu ugu cilmi badan yahay wuu ka tirsan yahay macnuhu marka mudaaf ilayhi buu yidhi hee lianna afcaladu lianna afcala afcaladu bacdu maa shay qayb ka mida weeye yudaafu ilayhi wax loo tiiriyey yudaafu hee ilayhi wax loo soo tiiriyey fa yakuunu taqdiir wuxuu noqonayaa aclamu lmudiliina aclamulhee haddaad tidhaahdo marka shiikhow inna rabbaka huwa aclamu man aclamu mudaaf mantuna hee mudaaf ileyh weeye sidaa daraaddeed hee aclamu waxay ku camalfasheen mudaaf ileyha ka dambeeyo oo waa ismu tafdiiloo mudaafun lilmafcuuli saad tidhaahdo qaacida jidha ah ismu tafdiilku cidda loo tiiriya buu ka tirsan yahay kasoo baxaya macna khaldan baa kasoo baxaya oo ah ina rabbaka rabbigaa huwa alle aclamu man yadilu an sabiili aclamu man cid mid ugu cilmi badan waaye saas bay noqonaysaa haye ciddu marka maxay tahay yadilu can sabiilihi waddadii ka lumaysa marka macna waxa weeye tafsiirkaas haddaa ku wadno ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa aclamu man ay aclamu manka maxay ahayd yadilu soo ahayn man yadilu ay aclamu lmudiliina kuwa lumaya kan ugu cilmi badan weeye tacaala allaahu can dalika culuwan kabiira warkaa waa ku dhacay soo maahan macnahaas ka soo baxaya meeshii sababta maxay tahay qaacidaha waxay tahay afcaaladu waa bacdi qayb ka mida cidda loo tiiriyey warkaas soo maa hagu ha ka sidato xagga badnaanshaha laakiinse way ka tirsan tahay macnuhu taa marka saa u dhigno dee ilaahay waxaan gelina meel uusan u qalmin meelhay aan ku habboonayn tafsiirka sidaas maa tafsiirku marka muxuu yahay bal iskaba daaya huwa mantu mansuubun waxaa lagu kordhigay bificlin ficil baa lagu kordhigay ficilkaasoo maxduufin la tuuray ficilkaasoo yadullu calayhi uu ku tusinayo aclama ee ku tusinayso oo ah yaclamu marka waxaa dhahaysaa inna rabbaka rabbiga huwa oo rabbigaahi aclamu isagaa ugu cilmi badan war la jaray wey warku waa dhanya sume inta cilmi sheegata ee isagaa ugu cilmi badan kadibna yaclamu alla wuu og yahay man buu og yahay yadilu can sabiilihi soo ma jeedo horta yaah habkaasaa u dhigaysaa buu ku yidhi wasmu tafdiili ismu tafdiilku haddaa mafcuulka u diiday yarfacu damiira damiir ayuu gotaa damiirka almustatira ee qarsoonaa biitifaaqin si la isku waafaqay waar isku waafaqay inuu damiir goto faacil ka dhigto hee muwaafaq waaye taquul waxaa dhahaysaa zeedu ninka la yidhaahdo afdalu min camrin camar wuu ka fadli badan yahay afdal waa khabar wahuwa ismu tafdiilin yacmalu camala alficli yarfacu lfaacila haye wafaaciluhu damiirun mustatirun taqdiiruhu huwa baa dhahaysa huwa baa dhahaysa waa ujeedaa soo maa yaah wakaa fa yakuunu markaa wuxuu noqonayaa fii afdaldamfii afdal afdale waxaa ku dhex jirta damiirun baa ku dhex jira mustatirun caa'idun calaa ziid u laabanaya maxaa la isku waafaqa hadda marka afdalu inay hoos inay faacil qaadato damiira soo maaa su su'aal baa laisweydiiyey inay faacil damiir qaadato waa garanaye wa hal yarfacu daahira ismi daahira faacil ma u qaadataa mutlaqanba taatanba sida ma qaadataa ismi aw amase fii bacdi almawaadic meelaha qaarkood miyay qaadataa haddaysan markasta ku qaadan fiihi khilaafun bayna alcarabi carabti baa la islaga tegay dhexdeeda khilaaf baa ku sugan fa bacduhum baa waxay yarfacuhu goda bihi bitafdiil waxay ku godaan faacil daahiray ku gedaan mutlaqan asagoo aan la kala qaadin sida faacil damiira u qaadan karo ayuu wuxuu u qaadan karaa bay yidhaahdeen faacil daahira fa yaquuluun dhahayaan marartu waxaan soo maray birajulin nin baan soo maray afdala uu fadli badan yahay minhu xaggiisa abuuhu aabihii uu fadli badan yahay afdala uu fadli badan yahay afdala oo la kordhigayada yaa marartu waxaan soo maray birajulin ninkaasoo afdala afdala waa sifa oo rajulku leeyahay maxaymaansarif wey ninkaasoo afdala fadli badan minu xaggiisa abuuhu uu fadli badan yahay waxay yidhaahdeen markaa fa tukfadu afdalu afdala waa la kordhigayaa bilfatxati baa lagu kordhigayaa calaa annahu inuu yahay sifatun lirajul uu yahay warkama kudhaca horta yaa wayurfacu labu aabbahana waa la godayaa cala alfaaciliyati baa lagu godayaa inuu faacil u yahay oyuu faacil u yahay markaa laakiinse wahiya luqatun qaliilatun waa luqad yarbi warkaas waaya wa akaruhum mas'alada lafdigeeda wa akaruhum akarun carab maxay sameeyaan yuujibu rafca afdal afdal in la goday waajibiyeen oo la yidhaahdo haye marartu birajulin afdalu minhu abuuhu saasay dhaheen oo maxay ka wadaa markaa rafci afdalu fii daalika calaa annahu afdalu inay tahay darteed khabarun muqadamun khabar la soo hormariyey wa abuuhuna ay tahay markaa mubtadaun mu'aharun ay tahay sooma jeedid wa faacilu afdaluna uu yahay markaa damiirun mustatirun caa'idun calayhi u laabanaya calaa asiid u laabanaya warama udhaca horta saasa ku xaliye walaa yarfacu mana godo badankood biafcala afcala kuma godo al-isma daahira kuma godo ilaa fii mas'alati lkuxli mas'alada loo yaqaan kuxli mooyaane mas'alada kuxli loo yaqaan mooyaane mas'ale kale hee ismi daahira ismu tafsiil ma godo masalada kuxli maxay tahay kuxli wax kale maahee carabtii ayaa suuradda hadda aan soo wadno tusaalahaan soo wadno ayagoo akhrinaya la arka tusaale kalena waa la waaya markaas waxaa loogu bixiyey tusaalihii laftigiisa baa loogu magacdaray mas'alatul kuxli tusaalaha kuxli ku jira marka waa fahamta soo wa daabiduhaa masalada kuxliga eh, qeexideedu waxa weeye an yakuuna inuu ahaado yaa an yakuuna inuu ku sugnaado fil kalaami warka dhexdiisa nafyun diidma ayaa ku jidha diidmadaasoo bacdahu bacdahu diidmada gadaasheeda ee imaanayso ismun jisin ismu jinsi baa imaanahaya ismu jinsigaasoo mawsuufin lagu tilmaamay bismi tafdiil uu tilmaan u yahay ismu tafdiilkaasoo bacdahu gadaashiisa ee timaaday ismun isim baa yimi mufadalun laga fadli badiyey calaa nafsihi naftiisa laga saramariyey biictibaarayni laba dhinac <laughs> meeshan waxaa yaala horta naafiyo nahyina soo imaan kadha su-aalna waa imaan kadhaa waa fahamti soo maahan diid maa horta taal diidmada waxaa ka dambeeya nakiro ismu jinsi baa ka dambeeya soo laba ismu jinsiga tilmaan buu u baahan yahay tilmaanta ismu jinsiga ismu tafdiil baa tilmaan u ah ismu tafdiilka waxaa ka sii dambeeya ciddii laga fadli badnaa ayaa ka dambaysa tusaale hadday mithaalu daalika qowluhum wey maa ra'aytu rajulan axsana fii caynihi lkuxlu minhu fii cayni zaydin horta intaanan gelin rajulan waa ismu jinsigii weeye kuwa hoos calaamaso rajul maxay taha horta waa ismu jinsigii kow kow ma tahay dee yaa waaya sifadiina meeday axsanana waxa weeye ismu tafdiilkiiyo sifada u noqda weeyaan laba ma tahay yaa alkuxludaasina waa faacilun daahirun liaxsana faacil ee axsana leedahay weeye marka aan kuu micnay tafdiilkiina fii caynihidaasaa tafdiila noqonaysa laga fadli badan yahay ayaduna fadli badan tahay waxaan ka wadaa alkuxlu ayaa fadli badan lagana fadli badan yahay aan faahfaahiyo maa ra'aytu ma arag buuya rajulan nin axsana uu wanaag badan yahay fii caynihi ishiisa alkuxulu indhakuushu minhu kaas fii cayni zaydin uga wanaag badan yahay ma arag buy maa ra'aytu ma arag rajulan nin axsana uu wanaag badan yahay fii caynihii ishiisa alkuxlu uu wanaag badan yahay minhu kuxligaa xaggiisa fii cayni zaydin markii la eego warhamudhacarta maa ra'aytu hee ma arkin buye rajulan nin horta ma arag ninka tilmaan ninkaasoo hee axsana uu wanaag badan yahay wixii wanaag badnaa lama gaarin axsana uu hee wanaag badan yahay fii caynihi ishiisa dhexdeeda alkuxulu indhakuusha ay wanaag badan tahay minhu xaggiisa goormay wanaag badan tahay fii cayni zaydin markii la eego fii cayni zaydin isha zayd ay ka wanaag badan tahay macnuhu marka muxuu yahay halkan horta soomaalian kuufuxura inuu dhaho <laughs> wuxura inuu dhaho horta waxaa marna la wanaag badanyo eeg eh, meesha waxaa la rabaa cid wanaag badan iyo cid laga wanaag soo lama rabo naga daaya hadda cid wanaag badan iyo cid laga wanaag badan yaha baa la rabaa soo maa waaya horta alkuxlu kelmadda kuxla ah ayaa faadilna ah yah mafduul oo laga fadli ayadaana fadli badan ayadaana laga fadli badan yahay macnuu marka muxuu yahay indhakuushu bini aadanka kale markay indhahooda mariyaan way fadli badan tahay laakiinse indhakuushu gormee sii fadli badan tahay isha zeed markay marsan tahay marka waxa fadliga badan marna laqarsiina marna la hoosiinaya maxaa waaye waa indhakuushii indhakuusha waxaa layidhi markay dadkaas indhahooda marsan tahayna way fiican tahay laakiinse goormay ka sii fiican tahay indhakuushu zeed ishiisa marka ay marsan tahay macnuhu fahamta horta marka waxa laydhi alkuxlu indhakuushu mufadalun cala alkuxli horta indhakuul ayaa indhakuul laga fadli badiyey wuxbaa hal indhakuul laakiinse ayadaa mar laba jeer la adeegsada marna ayadaa la sara mariyey markay ku taalla isha zayd marna ayadaa la hoos mariyey oo waa markay ku taalo indhaha bini'aadanka kale warkadha soomaan marka macnuhu waxaa weeye alkuxlu fii cuyuuni innaas ma fahmaysaa indhaha bini'aadanka kuusha saarani xasanun way wanaagsan tahay laakiin hee fii cayni zayd markii la yimaado axsan weeye marka waxaa lasbarbardhigaya indhihii maah maxaa lasbarbardhigayaa indhakuushii indhakuushii waa laba shay laga dhiga meesha markuu kuleeyahay bictibaarayn macnuha sidaas hal shay wuxuu yidhi fiiri bacdahu ismun baa yaala mufadalun laga fadli badsiinayo calaa nafsihi nafahaantiisa biictibaarayni laba jeer yani marna halkii shay indhakuushii waa marna cirka la geenaya way fadli badantadhaya laftigeeda ayaa marna maxaa la samaynayaa hoos loo dhigaya maxaa labada keenaya hadda meesha ku taallo ayaa keenaysa marka maxaa nidhi ujeedka su-aasha waxaa weeye alkuxlu fii cuyuuni naas ku taalla xasan waayo way fiicanta laakiinse fiicaynaysad markay ku taalaa axsan way ka sii fiican tahay wey macnuhu warama ku dhaca horta marka ujeedku waxaa weeye isha zayd indhakuusha ku taala axsanu hee min alkuxli nafsihi fii cayni fii cuyuuni innaas bal fiiri alkuxlu hee fii cayni zayd indhakuusha isha zayd ku taala axsanu waxay ka wanaagsan tahay haye min alkuxli indhakuusha nafsihi taasna wataa marka markaasoo kale dacal kuxludii waa faacil oyaa iskale faacilkaa axsanaa iskale maxaa u ogolaaday mas'alatulkuxli baa u ogolaatay oo maxay u ogolaatay nafyi baa yaal nankir waxaa taal ismu ismu tafdiil baa tilmaan u ah gadaasheeda waxa yaal hal shay oo laba jeer hee la kala saraysiinayo saas soo maahan buux tusaalaha fiiri qaala shaaci wuxuu yidhi maa ra'aytu imra'an axaba ilayhi albadlu minhu ilayka yamna sinaan maa ra'aytu ma arag imra'an qof axabba la galgacayl badiyey ilayhi xaggiisa albadlu waxbixinta minhu xaggiisa ilayka adiga niyahow yamna sinaan ina sinaanow ina sinaanow bini'aadanka wax bixiya markaan soo arkay cid xagga waxbixinta la galgacayl badiya cid kaa saraysa maba hee arag marka waxaa marna la saraysiinayo marna la hosinimo bini'aadanka ina sinaam laftigiisa miyaa ina sinaan iyo biniaadamka miyaa maya ee waxaa weeye bixinta ina sinaan iyo bixinta dadka kale baa la tartanbixinta baa la tartansiiyey waxaa bixinta dadka kale waa okay laakiinse bixintaada cid ka bixin badan haba yaraatee hee oo ka saraysa ma jidho marka macnuu waxa weeye yaa badlu ibnu sinaan ibnu sinaan bixintiisa ayaa axabbu hee min badli nnaasi dadka bixintooda ayaa lagalka cayl badanya wey muxuu yidhi maa ra'aytu maarag imra'an qof axabba lagalgacayl badiyay ilay xaggiisa albadlu bixinta yaa minhu xaggiisa ilayka adiga niyahow ina sinaanow wakadaalika waxaa la mid ah low kaana makaana nafyi meesha nafyiga istifhaam hadday taalo tusaale ha ra'ayta rajulan nin miyaa aragta ninkaasoo axsana la wanaag badiyey fii caynihi ishiisa alkuxlu minhu xaggaaga fii cayni zaydin isha zayd markii la fiiriyo cid laga wanaag badiyey minhu waxay u laabanaysaa cidda magaranaysaa laga sheekeenay maxaasaafiya hal ra'ayta miyaa arta rajulan nin axsana la wanaag badiyey fii caynihi ishiisa alkuxlu la wanaag badiyey minhu xaggiisa fii cayni zaydin ishays mid laga wanaag badiyey miyaa aragta marka waxaa la tartansiinaya maxay tahay ma indhaha biniaadanka iyo indhaha sida maya kuusha indhahooda ku jidho weeye kuusha waaya aw nahyin baa joogtay laa yakun axadun qof yuusan noqon axaba mid la galgacayl badiyey ilayhi xaggiisa alkhayru khayrku minhu xaggiisa ilayka niyaho adiga cid kaa khayr jecel yaan la arag wey macnuhu cid kaa khayr jecel hee yaa indhahala saarin xoogaa yaraan ku daraynahay haye atawaabicu baabu tawaabici yatbacu maa qablahu fii icraabihi weeyaan baabu tawaabici tawaabicda baabkeedu yatbacu waxaa raaca waa jumlo cusub maa qablahu yaa yatbacu waxaa raaca maa qablahu cidda ka horaysa fii icraabihi waxaa ku raaca khamsatun baa ku raacda mey faacilkii hamsatun baa faacil warkama ku dhaca horta atawaabic haddaa maqasho cibaaratun waa tilmaan canilkalimaati la tilmaamahaya allatii kelmadahaas walaa yamasuhaa uusan taabanaynin alciraabu iyo ilaa calaa sabiili tabaci raacid ee raacayso liqayrah inay raacda mooyaane wahiya hamsatun weeye yacni kelmadani faacilna maaha mafcuulna maaha kidaa wax kalna maahee heblaayo oo ka horaysa ayay daba gashay annactu wahiya amsatun wey annactu iyo wataakiidu iyo wacadfulbayaani iyo wacadfunasqi walbadelu weeye wacadaha wuu jiriya azjaajiyu wakayruhu arbacatan bay ka dhigeen waadraju waxay dhigeliyeen cadfalbayaani wacadfanasqi taxta qowlihim haade annactu baa uga horeeya annactu nacti wahuwa taabicu waa ka raacaya almushtaqu ee la dhalaaliyay awilmau awilmuawal ama loo awilay bihi mushtaqa loo awilay almubaayinu ka duwan lafdihi matbuucihi ku raacaya erayadiisa ka duwan weeya ataabicu taabicu ismu weeyaane ataabic wuxura inuu ku faahfaahiyo qeexidda meesha taalaso koobna kelmadda attaabic markii la layidhi inuu ku fahay attaabic markaad tidhaahdo jinsun waa shay gudo yashmalu waxaa soo hosgelaya attawaabic alkhamsa soo hoosgelaysa kow dheh walmushtaqu markii la yidhi aw ilmu'awalu bihi la yidhina mukhrijun waxay bannaanka u saartay libaqiyati tawaabici tawaabicdii bannaanka dhigtay soo ma jeedid fa inahaa maxaa yeelay tawaabicdu laa takuunu ma noqoto mushtaqatan ma noqoto walaa ma'uulatan bihina ma noqoto alaa taraa miyaadan arkaynin annaka taquulu fi tawkiidina dhahayso jaa'a alqawmu ajmacuuna baa yimi wajaa'a zaydun baa yimi zaydun wa filbayaanina iyo walbedeli jaa'a waxaa yimi zaydun baa yimi abuu cabdullaahi ahaa wa fii cadfi naskhina Eh, eh, bedelkii jaaa waxaa yimi zaydun abu cabdulaahi baa yimi wa fii cadfi naskina jaaa zaydun baa yimi iyo wa camrun iyo camar fatajiduha markaasaa ah, waxay helaysaa tawaabica jaamidatan ah inay yihiin soma jeedid wakadaalika sidaasoo kalena saa'iru amilatihaabaa la mida walam yabqa ila tawkiidulafdi intaaan soo sheegnay tawkiidulafdi baan ka reebnayoo fa innahu tawkiidulafdigu qad yajiiu waa yimaada mushtaqan asagoo abuu yimaadaa ka qowlika weeye jaaa zaydun baa yimi alfaadilu alfaadilu soma alfaadilu mushtaq waxaa la wax ficil mudaaric noqon karo ficil maadam as meel laga keeni kara leh zeyd xaggee laga keenaa dabakaas zeed meel laga keeno garanaysa maya marka dhala lagu arka alfaadil fadula yafdulu kida kida alfadlu meelaa la soo marin karaa falfaadilu faadilka koowaade annactu nactun weeye walfaadilu thaanina tawkiidun lafdiyun weeye falihaada sidaa daraadee arajtuhu akhrajtuhu waxaan ku saaray kan dambana maadaama mushtaqnimadii uu la wadaagaya maxaan ku saaray buu ku yidhi biqowlii ahaa almubaayinu lilafdi matbuucihi baan ku saaray mid ka duwan cidda uu raacaya lafdigeeda fa in qulta hadaad tiraahdo qad yakuunu taabicu kan waxraacay wuxuu noqon karaa almushtaqu ee lasoo dhalaaliyay kheyra nactin buu noqon karaa mihaalu daalika waxaa tusaalow ah filbayaani walbadeli qowluka ah qaala abuu bakrin abuu bakar wuxuu yidhi asidiiqu ahaa amase qaala abuu bakrin abuu bakar wuxuu yidhi asidiiqu wuxuu yidhi suma jeedid wa qaala cumaru cumar wuxuu yidhi alfaaruuqu ahaa ama alfaaruuqu faaruuq wuxuu yidhi markaan dhaho hadda alfaaruuq iyo asdiq waa mushtaq miyaysan ahayn alfaruuq faraqa yufariqu sidiiqna sadaqa yasduqu soo jeedid waxbay leedahay haddaa iyadoo mushtaqa haddana hee nacti nacti ma aha wa fii cadfi naskina fiiri ra'aytu kaatiban wa shaaciran baan arkay qultu waxaan yidhi asidiiqu iyo walfaaruuqu wa in kaanaa mushtaqiina haba ahaadaane ilaa annahumaa laakiinse saaraa waxay noqdeen laqabayni laba naanaysa bay noqdeen cala alkhaliifatayni ay leeyihiin radia allahu canhumaa laaxiqayni waxaa la haleeshiiyey bibaabil aclaami aclaam bay noqdeen maxay noqdeen magac gaara loo leeyahay bay noqdeen ka zayd iyo camar oo kale bay noqdeen barnaamijkay tilmaan hee kaba baxeba kaba baxe washaacirna fil mithaali madkuuri ku jidha nactun weeye <laughs> shaacirtuma jeedaan buu yidhi nactun weeye xudifa la tuuray mancuutuhu kuu tilmaanta u ahaa wadaalika almancuutu kaas la tuuray oo tilmaanta la tilmaamay ayaana huwa almacduufu ah wakadaalika kaatiban kaatiban laftigeeduna waa tilmaan wakadalika ah, kaatiban kaatiban laftigeeduna laysa mafcuulan filxaqi mafcuulba ma aha markaa dhahaysa raaytu kaatiban <laughs> kaatibantu mafcuulba ma aha buu ku maxaa annaga nagu baalkayeynaysaa niyo muxuu yahay marka wa inamaa huwa sifatun waa tilmaan lilmafcuuli mafcuul uu leeyahay mafcuulkii meey wuu maqan yaha buu ku asalka kelmaddu waxaa weeye ra'aytu waxaa arkay rajulan ninkaasoo kaatiban ah iyo rajulan shaaciran wey macnuuba ku leeyay ee waxa meesha u jeedidba waxbaa ka maqan ujeedka nacti marka tilmaan la keenaya ujeedka loo keeno buu ku sheegaya faa'idatuhu waxa weeye atakhsiisu aw takhsiisun aw tawduuxin aw madxun aw damun aw taraxumun aw tawkiid faa'idatu nacti imaa takhsiisu nakiratin wey ka qawlika elahs marartu birajulin rajulkaasoo kaatibina aw tawdiixu macrifatin ka qawlika weeye marartu bizaydin alkhayaadi ee zeedkaasu alkhayaadi ee dhartalaha ahaa teedarka aw madxin naxw bismillaahi allah magaciisa ayaa abtaduu ku bilaabaya alraxmaani alraxiimi aw damin acuudu billaahi min ashayطaani arajiimi aw taraxumin ama naxariisashadii naxw allaahuma yaa allahu irxam u naxariisa cabdika adoonkaaga almiskiina hee ee miskiinka ah u naxariiso ee markaas waa in la dareemaa kelmadu habkee tahay allaahuma raxm cabdika almiskiin kelmadu taraxumba ma aha ka dhig taraxum allaahuma yaa allaahu ilaahayow irxam u naxariisa cabdaka addoonkaaga almiskiina ee miskiinka ah aw tawkiidam waa adkeen naxwu qowlihi tacaala tilka taasa casharatun waa toban tobankaasoo kaamilatun dhammaystiran hmm, soo ma jeed horta fa nufiqa haddii la afuufi suuri afuufidaasoo waaxidatun qura xaalaatu litbaaci waaya bogaasaan dhammaynaya wayatbacu mancuutahu fii waaxidin min awjuh alcraabi wa min atacriifi watankiirin uma in rafaca damiiran musatiran tabaca fii waaxidi min tadkiiri wataaniii wawaaxidi min ifraadi wafarcihi wain lam yaa fahuwa kal ficli weeyaan walaxsanu waxaa weeye jaaanii rajulun qacuudun khilmaanuhu uma qaaciduuna iclam waxaa ogaata ana lismi isimka ina u sugnaata bixasabi licraabi icraabta markii loo eego alaatu axwaalin rafcun iyo wanasbun iyo waryaa la wada iyo wajarun wabixasabi lifraadi xagga gerinnimadana iyo wagayrihi alaatu axwaalin ifraadun iyo wataniyatun yahee wajamcun wabixasabi tadkiiri wataniiina xaalataani baa u wabixasabi tankiiri watacriifin xaalataan labada xaalo maxay yihiin tacriif weeyaane fa haadihii intaasi markaa casharatu xaalo axwaalin weye oo ismi uu leeyahay walaa yakuunu ismkuna ma aado calayhaa calayhaa tobanka xaalo he walaa yakuunu ma noqdo alismu ismku calayhaa xaaladahaas kullihaa soma hoosigna kullihaa dhammaanteed ma wada qaadan kara hal mar fii waqtin waaxidin tobanka xaaladoodba hal magac hal mar miyuu wada qaadan karaa waa maya hee maxaa dhacaya sababtu maxay tahay limaa fiiha waxaa ku sugan darteed limaa fii bacdihaa waxaa qaarkeed ku sugan dartee oo min atadaadu lid ah alaa taraa miyaadan arkayn annahu isagu laa yakuunu annahu weliya laa yakuunu inuusan noqon alismu marfuucan mansuuban majruuran walaa mucrafan munakaran walaa mufradan muhanan majmuucan walaa mudakaran mu'anatan mid wada noqon kara halmar maya wainamaa yajtamacu waxaa isugu yimaada fiihi ismika dhex fiihi dhexdiisa minhaa tobanka xaba xaggooda fi lwaqti lwaaxid hal markiiba arbacatu umuurin afar arrimood wahiya min kulli qismin qeyb walba waaxidun kasoo qaata qowl waxaa dhahaysaa jaaanii zaydun fayakuunu fiihi waxaa isugu yimid zayd alifraadu iyo watadkiiru iyo watacriif iyo warafcu miyaysan ahayn fain jita haddaa keento makaanahu makaanisa birajulin keento fiihi waxaa isugu yimid atankiiru badela tacriif iyo baqiyat lwjuh waka fain jita haddaa keento makaanahu booskiisa bizaydani binaani aw birijaali fafiihi waxaa isugu yimi altaniyatu aw iljamcu badel ifraadi aw baqiyat alawjuh fain ji'ta haddaa keento makaanahu bihindina fafiihi taaniiu badela tadkiiri wa baqiyat alawjihi fain qolta haddaad tiraahdo ra'aytu zaydan zayd baan arkay aw marartu bizaydin tiraado fafiihi nasbu aw iljaru badela rafci wa baqiyat waxaa ka dhacay fii bacdi cibaaraati mucribiina ragga wax erayadooda qaar waxaa ku jiray ah ana nacta tilmaantu yatbacu inay raacdo almancuuta kee tilmaanta u tahay fii arbacatin toban inay ka raacdo min casharatin toban afar inay ka raacdo toban waataan soo aqoon jirna somaa tii waro inuu bannaan dhigo saaka wuxuu leeyahay howlbaa soo barteen dhegeysta wayacnuuna bidaalika waxayna ola jeedaan annahu nactigu yatbacuhu wuxuu ku raacayaa mancuudka fil umuuri alarbacati afartii arrimood buu ku raacayaa allatii afartaasoo yakuunu calayhaa uu ku sugnaa <laughs> nactigu wuxuu ku raacayaa mancuudka afarta arrimooduu ku sugan yahay saasay ka wadaan buuni hadduu godaal wato labina yahay mufradna yahay iisoqotikalana macrifo yahay afartaasuu ku raacayaa saasay ula jeedaan buu ka wadaa walaysa kadaalika sidaasna ma aha oo sideetaha waayahay wa innamaa xukmuhu waxa weeye an yatbacahu inuu ku raaco fi tnayni labo min khamsatin daa'iman joogta markaasaa u dhigna buu ku leeyahay afar buu toban ku raacayaa waxaa ka soo qaaday inay joogto tahay buu ku leeyahay joogtana hee ma aha haddaanan joogto ka qaadin mushkila maleh ee eh, markay culimmadu siaa ku leeyihiin maxay ka soo qaadeen buu ku yidhi joogto meeshana joogta ma taale joogta haddii laga hadlayo labo ayuu shan kaga raacayaa shan arrimood laba ka mida ayaa joogta ah buu ku leeyahy ee afar tobanka afar ka mida joogto maaha weligood walnoo faahfaahay wahumaa labada joogtada waxaa weeye waaxidu min awjul icraab wa waaxidu min atacriif iyo watankiir intaasa joogtaa walaa yajuusu mana bannaana fii shayin min annucuuti tilmaamaha ka mid ah an yukhaalifa inuu ku khilaafo mancuuta ku tilmaa filicraabi iyo walaa an yukhaalifa inuu ku khilaafo hee fi tacriifi iyo watankiiri ma bannaana buu ku yidhi halkaanaujiyaha bilahi towfiiq sal allahu wslm calaa nabiyina muxamed wala sabi ajmaciin